alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed waslama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray kitaabkii aynu bilownay ayaynu qaybtii muqadimada aynu ku jiray ee ku saabsanayd alfasaaxa walbalaaqa mashaayikhdu waxay yidhaahdeen raximahum ullah ba waxay ku jireen qaybta ku saabsan fasaaxada kalaamka ayaynu ku jiray waxaynu soo aragnay fasaaxadu inay gasho fasaaxatu alkalima iyo fasaaxatu alkalaam iyo fasaaxatu almutakalim waa halaasatu anwaac saddexda maxal mid walba fasaaxo waa lagu sifeeyaa mid walbana tacriif bay leedahay marka kelmadda la odhanayo waa fasiixa tacriif bay yeelanaysa marka kalaamka la odhanayo waa fasiix tacriif buu yeelanaya marka la odhanayo mutakalimka ayaa fasiixana tacriif ayuu yeelanaya kalaamka fasaaxadiisu waxay u baahan tahay kelmad kastoo kelimaadka uu isticmaalaya ka midii gaarkeeda waa inay fasiixa u ahaataa marka fasaaxadii kelmaddu way gudagelaysaa fasaaxada kalaamka fasaaxada kalaamkuna dheeraad bay weliba sii leedahay oo loo sii shardinaya oo kelmad weliba gaarkeeda markay fasiix u tahay kama dhalanayso kalaamku inuu fasiix yahay ilaa shuruud kale ay raacdo iyadoo kelmad weliba gaarkeeda fasiix u tahay baa dhici kartaa tarkiibkaa iyo kalaamkaasi inaanu fasiix ahayn marka fasaaxatulkalaam waa salaamatuhu min tanaafuri alkalimaati mujtamica kow waa inuu ka badbaadaa hadalku kelmadaha kala didaya ee kala cararaya xaalay kulansan yihiin kala cararaya oo kelmadaha qaarkood baa isdiidaya iyadoo kelmad weliba gaarkeeda fasiixu tahay waa inagii sharaxnay wa qabru xarbin bimakaanin qafrin walaysa qurba qabri xarbin qabru eray kasta oo erayadaa ka midi gaarkiisa fasiix buu yahay laakiin markii laysu keenay takraarka badan ee qaafka iyo bacda iyo ra'du ku soo noqnoqonayaan ayaa waxay keensatay kelmaduhu inay kala didayaan ama isdiidayaan oo xoogaa nudqigeedu sida loogu dhawaaqa ay adkaanayso waxaa la mid ah fii rafci carshi sharci midluka yashracu yacnii eray kasta oo erayadan ka mid a hadday fii tahay hadday rafci tahay hadday carshi tahay hadday asharci tahay hadday misluka tahay hadday yashracu tahay mid weliba gaarkeeda fasiix bay u tahay oo haddaad u eegto daabidkii uu lahaa fasaaxatulkelima mid walba waa ku rumoobaya hadda maxaa loo odhan waaye hadalkani waa fasiix waxaa loo odhan waayey kelmad weliba gaarkeeda fasiix u ahaatee ijtimaacii ay kulmeen ee laysu keenay kelmadahan ayaa kelmaduhu isdiidayaan oo nudqigoodu adkaanaya xuruufta ku soo noqnoqonaysa isku midka a daraaddeed oo cayn iyo ra'yiyo shiin ayaa ku badan markaasaa waxa adkaanaya sida loogu dhawaaqayo saas aawadeed bay culammada qaarkood ay yidhaahdeen ibnulasiir sheikha la yidhaahdoo kale saaxibulmathal asaa'ir waxaa jirta abulqaasim alxariiri maqaamaadkiisa wuxuu leeyahay marka uu dhammeeyo laba khudbadood oo midna siiniye la yidhahdo midna shiiniye la yidhaahdo oo uu dhammaan isku laasimiyey kelmad kasta oo kelimaadka ka mida siinlayda inay wada siin noqoto xaraf siini aanu ka madhnaan kelmadnaba markaasaa kelmad kasta waxay noqotay mid siin ku jiro ta kalena shiiniyuu ka dhigayoo wuxuu ka dhigay kelimaadku dhammaan in wada shiin ay markaa koobsanayso kelmad waliba markaasaa midna waxa baxaysa marka la akhrinayo si ayuu baabaxaysaa midna shshshshsh marka wuxuu yidhi waxaad moodaa ruqal caqaarib inay tahay ruqyooyinka lagu tufo ibnulasiir baa odhanaya saaxibulmasal saa'ir waxaad mooddaa buuhi ruqyooyinkii lagu tufaayey ee dibqallooca caqaniyadiisa lagu tufi jiraad mooddaa buuri nin waxyaqaan buu ahaa ma garanaayo qubxigeedu siduu uga qarsoomay markuu siiniya iyo shiiniya dejinayey oo isku laasimiyey kelmad kasta in siin ku jiro ama kelmad kasta in shiin ku jiro marka tan noocaasoo kale wuxuu noqonayaa kalaam aan markaa ahayn fasiix saasuu noqonaya tanaafurulkalimaadkii ayaa meesha ku imanaya sidaas aawadeed waa fasaxatulkalaamkii loo waayaya qodobka labaad baynu joognaa arrinka labaada inuu ka badbaado kalaamku ay tahay si uu fasiix u noqdo ba waxa weeyaan wa dacfu ta'liif isukeenka la ysu keenay ee la tarkiibiyey inuu yahay mid taag daran oo dacfi ku jiro dacfu taaliifku waa maxay isagaa ku fasiraye wa dacfu taaliifi dacfu taaliifku kownulkalaami waa ahaanshaha hadalku ahaado hayra jaarin midaan ku soconayn cala alqaanuuni alnaxwiyi qaanuunkii naxwaha loo nisbeeyey bimacnaa qaacidadii naxwaha midaan ku soconayn inuu yahay qaanuunkaasu almashhuuri kii caankaa ahaaday kalidmaari waa in markaa damiir la sheego qabla dikri iyadoo damiirku wax uu noqonayay aan la sheegin ka hor in damiirka la hormariyo waa la idmaari marjicii damiirkuna kama horreeye waa ka dambeeya lafdan wa rutbatan xagga derajada iyo xagga markaa ku dhawaaqa mid walba damiirku wuxuu u noqonaya marjica u ahaa waa ka dambeeya kaasi wuxuu noqonayaa dacfu ta'liif buu noqonaya fii qowlihi sida hadalkii shaacirku uu yidhi jazaa banuuhu abaalghaylaani can kibarin wa xusni ficlin kamaa yujzaa sinimaaru nin shaaciraa gebiyayoo wuxuu yidhi jazaa banuuhu inamadiisu ha abaaliyaan oo ha ugu abaal abaalgudaan abalkhaylaani abalkhaylaan ninka la yidhaahdo inamadiisu ha ugu abaal gudaan waa ku habaaraya can kibarin ay bacda kibarin weyni u weynaaday oo gaboobay dabadeed wa xusni ficilin iyo ficil wanaagsana u sameeyey dabadeed ha ku abaalmariyaan oo ilaahay ha ka yeelo qaar ku abaalmariya kamaa yujzaa sinimaaru abaalmarin la mida abaalmarintii la abaalmariyey ninkii sinimaar la odhan jiray sinimaarku wuxuu ahaa nin dhismaha aad u yaqaana oo ruumiya buu ahaa baa layidhi dabeedna boqorkii malikulxiira annucmaan ibnu mundir boqorkii la odhan jiray ee carbeed ayaa wuxuu ku yidhi guri idhis guri aan isagoo kale la arag idhis buu yidhi ninkaasna wuxuu ahaa nin muhandisoo bannaa ahoo dhismaha aad u yaqaana guri cajaa'iboo la yaab leh ayuu u dhisay gurigii markuu dhiso dhismihii si dhammeeyey waxa la yidhaha labaatan san u dhisayey dhismihii markuu dhammeeyey gurigii ayaa xagga sare ee gurigay koreen boqorkii wuxuu ka soo tuuray sadxiga sare ee guriga ayuu ninkii ka soo tuuray dhulkuu ku soo dhaco ninku waa dhinto saasuu ugu abaalguday sababtu u soo tuuray waa laysku khilaafaa bacdi waxay yidhaahdeen wuxuu ku yidhi si fiican inaad mushahar ii siisaan ayaanan rajaynaynoo laakiin haddaan filayo inaad mushahar fiican ama markaa abaalgud fiican aad i siinayso waxaan dhisi lahaa guri marba geesta cadceeddu u jeesto ula jeesta maoji siday u suuragal tahay mar saasay usoo naqliyaan marna waxay yidhaahdeen wuxuu ku yidhi guriga waxaa jira dhagax haddii dhagaxa laga saaro guriga dhammaantii soo wada daadanaya dabeedna markaasuu yidhi tus markaasu waa dhagaxa haddii laga siibo dhammaantii waa soo daadanaya qaar kale waxay yidhahdeen maya sababtu u dilayay waxay ahay wuxuu ka baqay gurigaa guri la mida ama guri ka qurux badan inuu cid kale u dhiso adigu sababtu siday doontaba ha ahaatee ninkii sinimaar la odhan jiray ee gurigaa ku hawshooday ee dhisay guriga waxaa loo bixiyaa la yidhaha khawarnaq baa loo bixiyey sadxiga saraa laga soo tuuro saasaa loo dilay ninkuu u dhisayey baana dilay masal bay carabtu ka dhigteen ilaa ay yidhaahdaan jazaahu jazaa sinimaar ninkaas wuxuu abaalmariyey sidii sinimaar loo abaalmariyoo kale ayaa ninkaa loo abaalmariyey masal bay noqotay marka wuxuu leeyahay ninka abalkhaylaan la yidhaahdo inamadiisu inay u abaal mariyaan buu ku habaarayaa markuu gaboobay ee da' noqday dabadeed uuna u samafalay inamadaa oo uu si fiican u soo koriyey sidii sinimaar lagu abaalmariyoo kale inayaguna ugu abaal gudaan saasuu ku habaaraya mawdicu shaahid waxaa loo jeedaa banuuhu damiirkaa banuuhu ee ha'da ahi ee banuu loo idaafeeyey faacilkiibaa damiirka loo idaafeeyey damiirkaasina wuxuu u noqonayaa mafcuulkiiyo abal khaylaana abaa ayuu u noqonaya faacilkuna mafcuulka asaalatan waa ka horreeyaa xagga rutba ahaan oo asal waxa ah inuu faacil ka horreeyo walaslu fi lfaacili an yatasila waalaslu fi lmafcuuli an yanfasila yacnii asalku wuxuu yahay inuu faacilku ficilka la itisaalo oo kal jus'i min alficli ayuu ka dhigan yahay faacilku maadaamuu sidaas yahay inuu faacilka la xidhiidho aan waxba u dhaxayn dhaxaynbaa asalku yahay asalna waxa waa mafcuulka inuu infisaalo ficilka ka dambeeya u asala mid walba khilaafkiisa waa soo aroortaa laakiin waxaan la oggolaynoo culammada badankoodu oggolayn faacilku inuu dib dhici karo mafcuulkuna hormari karo waa bannaan tahay yacnii suwarka qaarkood laakiin faacilkii oo damiir la socdo damiirkaasina mafcuulka u noqonayo hadduu faacilku horayn lahaa lafdan buu u horreeyey laa rutbatan waid ibtala ibraahiima rabbuhu hadda faacilkii rabbuhu damiirku wuxuu u idaafaysan yahay rabbu loo idaafeeyey faacilkii buu ku jiraa mafcuulkan u noqonaya mafcuulkiina waa mutaqadimun lafdan laa rutbatan rutbada mafcuulku had iyo jeerba waa inay dambayso haddii haddaba laga horraan sheego oo mafcuulkii la horraan xuso xagga lafdi ahaan iyo odhah ahaan buu u horreeyeye xagga rutba ahaan uma horreeyo marka tan noocaasoo kale waxay tahay mid bannaan wa shaaca naxwu khaafa rabbahu cumar wa shadda naxwu zaana nawruhu shajar waa ka ibnu maalik odhanaya wa shaaca naxwu khaafa rabbahu cumar yacni in waxa weeye faacilkii damiirku u noqonayo oo mafcuulkii loo idaafeeyo faacilkana la dambaysiiyo waxa weeye waa shaa'ic oo waa bannaan tahay si shaa'icay u bannaan tahay wa shaaca naxwu khaafa rabbahu cumar cumaruba asalku ahaa rabbahu marka damiirku wuxuu xaaladan galay oo loo idaafeeyey mafcuulkii waxaanuu noqonayaa faacilka faacilkuna deraje ahaan ha uga horeeyo mafcuulkee laakiin lafdan buu uga ta'ahuro hadda uga dambeeya wa shaaca naxwu khaafa rabbahu cumar wa shadda naxwu zaana nawruhu shajar waa suuradan aynu haynoo kale waxaa shaadu noqotay zaana nawruhu ubixiisa ayaa qurxiyey ashajara dhirta qurxiyey marka damiirkii wuxuu galay faacilkii oo loo idaafiyey mafcuulkii oo ka dambeeya lafdan wa rutbatan ayaan u noqonayaa shaad inay tahay buu nasgareeyey ibnu malik marka taa shaadka ah ayaa hadda laynoo tilmaamaya jazaa banuuhu abalghaylaani waa taa uu yidhi ibnu maalik waa shaad bacdi nuxaada ka mid oo yidhi waa bannaan tahay waa jirtaayo suwarka bannaan ha lagu daro oo cawdu damiir ilaa muta'akhirin lafdan wa rutbatan suwar bay culammadu banneeyaan oo lix suuro ayay banneeyaan suurada toddobaadna khilaaf baa ku jira wa marjicu damiiri qad ta'ahara lafdan wa rutbatan wa hada xusira fii baabi nicma wa tanaasuci alcamal wa mudmari sha'ni wa ruba walbadel wa mubtada mufasarin bilkhabari lixdaas suuro way bannaantah suurada toddobaad khilaaf baa ku jira wa baabu faacilin bikhulfin fakhburi baabka faacilka waa damiir faacilkii loo idaafeeyo mafcuulka oo la dambeed sheegay u noqonaya khilaaf ku ogoowa ku aqoonso oo culammada badankoodu waxay leeyihiin ma bannaana ha yeeshee bacdul baa ku yimi oo shicirkani ka mid yahay ashcaaro kalena ay ka mid yihiin waxaa ka mid a ah shicirka marka uu leeyahay xasaanu bnu saabit walow anna majdan akhlada dahra waaxidan min annaasi abqaa majduhu dahra mucima xasaanu bnu saabit baa gebiyo wuxuu yidhi haddii ruux sharaftiisu ay waarin lahayd wakhtigoo dhan ruuxaasoo dadka ka mid a abqaa majduhu dahra mucima wuxuu baaqi yeeli lahaa sharaftiisu addahra wakhtiga oo dhan muciman mucim ayuu markaa baaqi yeeli lahaa mucima waa mucim ibnu cadiy wuxuu ku ammaanayaa nebiga sala allahu alayh wasalam inuu xilliyaduu maka joogay xilli ka mida magangeliyey ayuu ku ammaanaya waa jubayr ibnu mucim aabbihii oo nawfali ah nawfal ibnu cabdimanaaf ayuu ka dhashay marka xilli buu nabiga sala allahu alayh wasalam magan geliyey ha yeeshee ma islaamin gaalnimaanu ku dhintay tii buu ku ammaanaya nebiguna marka arrinkaa waa ugu e, abaal hayey inuu magangeliyey oo maalintii beder la soo qafaashay ee gaalada faraha badan lee toddobaatanka ah wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam low kaana mucimun xayan uma kallamanii fii haulaai natnaa la taraktuhum lahu xadiiska saxiixa saasuu yidhi hadduu mutcimu noolaan lahaa baa nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam mutcimu ibnu cadiy oo kuwaa qurunka uu igala hadli lahaa ee gaaladaa o odhan lahaa ii sii dah waa uga tegi lahaa buu yihi nebigu sala allahu alayh wasalam abaalgud aan uga abaalgudayo abaalku ii galay wakhtigaas aan uga abaalgudayo daraaddeed mawdicu shaahid waxaynu uga jeednaa abqaa majduhu dahra mucima majduhu faacilkiibaa damiirka loo idaafeeyey haada ah waxaanu u noqonayaa mafcuulkii oo ka dambeeya lafdan wa rutbatan waa sidan oo kale ashcaaro kaloo la midina waa jira calaa kulli xaal baabkaa faacilka khilaaf baa ku jira saas aawadeed wuxuu tilmaamayaa sheikhu kownulkalaami hayra jaarin cala alqaanuuni alnaxwiy almashhuuri wuxuu ku ishaarayaa in nawcan maa khilaaf ku jiro ilaa haddii markaa culammada nuxaaddu isla ogol yihiin inay saasi bannaanayn lama odhanayo hadalkaasi fasiix ma aha keliya la odhan maayo waxaa la odhanayaa waa hadal faasidah saxiixba ma aha baa la odhanaya laakiin kan waa isku ysku khilaafsan yahay saxiixnimadii iyo kalaam carabiga inuu yahay loo diidi maaye fasaaxadii heerka sare ahayd baa loo diidaya ila fasaaxadu waa heer sare fasaaxadii baa loo diidaya laakiin weji sixa inay leedahay looma diidana sidaas aawadeed baa qaydka almashhuuri hadda ay u raaciyeen mashaayikhdu raximahum ullah qaanuunna waxaa looga jeeda bimacna alqaacida ayaa loo jeeda cantana waxaa laga tilmaamaya bimacnaa bacda ayaa loo jeedaa latarkabunna tabaqan can tabaq ay bacda tabaq saasaa looga jeeda asheekh ibnu cuthaymiin ma sheegin halkanoo kale kal idmaari qabla dikri lafdan wa rutbatan suwarka qaar inay banaan tahay ma sheegin sheikhu laakiin mashaayikhda kale qaarkood baa baraarujiyey waana mas'ale macruufa oo naxwaha lagu yaqaano weeye marka suwarka hadday noqon lahayd lixda ahee bannaan yada fasaaxadii loo diidi maayo walow haba noqoto alidmaar qabla dikri lafdan wa rutbatane laakiin iyadoo lixdii suurana aynay ahayn ee laysla oggolaa idmaar qabla dikri lafdan wa rutbatanna ay noqoto waxay noqonaysaa taasi inay fasaaxada diidaysay noqonaysa waa yahay jiim qodobka kale loo shardinayaa waxay tahay fasaaxatu lkalaam watacqiidu tacqiid inuu ka maran yaha marka horuu kugu soo sheegay loo shardinaayo hadda wuu kuu fasiraya marka watacqiidu waxaa lagaga khabraya hadalka ka dambeeya watacqiidu guntanaanta hadalku guntan yahay ee mucaqadka yahay waxa weeye an yakuuna alkalaamu waa inuu noqdo hadalku khafiya dalaalati ee tusintiisu miday qarsoon tahay dalaala waa musallasu daalo dalaala dilaala dulaala saddexduba bannaan ha yeeshe waxa ugu fasaaxo badan in la kordhigo dalaala la yidhaahdaa ugu fasaaxa badan an yakuuna alkalaamu khafiya dalaalati inuu noqdo hadalku mid tusintiisu ay qarsoon tahay oo ku tusinayo cala almacna almuraadi macnaha looga jeedo uu ku tusinayo oo khafiya dalaalati markuu ku yidhi khafaaga laftiisa caddayn u baahan maxaa khafaagu yahay khafaagiibuu kusii caddaynayaa wuxuu yidhi walkhafaa'u qarsoonidu imaa min jihati lafdi ama waxay ka dhacaysaa xagga lafdigay ka xasilaysaa iyo odhaahda oo lafdigiisibaa wuxuu noqonayaa khafiya dalaala oo lafdigu siduu u noqonaya khafiya dalaala wuxuu ku noqonayaa bisababi taqdiimin aw ta'khiirin aw faslin wuxuu ku noqonayaa ama hormarin daraaddeed hadalay ahayd in la dambaysiyo la hormariyey aw ta'khiirin ama dibudhigis daraaddeed ayuu noqonayaa khafiya dalaalati ku noqonayaa ay ahayd in la hormariyo aw faslin ama kala gooyin la kala gooyo laba shay oo mutalaazimaan ah oo islaazima ayaa la kala gooyo wax la kala dhex geliyey sida mubtade iyo khabar sida markaa sife iyo mawsuuf sida mudaaf iyo mudaafu ilayhi ashyaada noocaasee inay isku xigaan ay ahayd ayaa wax kaloo ajnabi ka ah la kala dhex dhigay marka wuxuu noqonayaa kalaamkii mucaqad miduu macnihiisii adag yahayo uu qarsoon yahayo la moodo in hal xidhaale looga jeedo wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa tacqiidan lafdiyan tacqiid iyo guntanaan baa lagu magacaabaa lafdiyan odhaahda loo nisbeeyey ka qowli lmutanabbi waa sida ninkii mutanabbi la odhan jiray hadalkiisii oo kale weeye jafakhat wahum laa yajfakhuuna biha bihim shiyamun cala alxasabi alaqarri dalaa'ilu mutanabbi wuxuu ahaa nin shaacirah oo gabyaa ah oo shicirkiisu layaab leeyahay oo aad iyo aad u layaab badan yahay waliba xikan badan yahay gabaygiisu waxaanu dheegan jiray macnayaasha qur'aanka markaasuu wuxuu isticmaali jiray yacni tashbiihaad iyo isticaaraad iyo kinaayaad uu qur'aanka ka dheegtay ayuu marar badan isticmaali jiray ha yeeshee ninka fasiixee baliiqa ahi ma aha hadalkiisu inuu wada fasiix yahay waxaa dhici kartaa yacni haalibka hadalkiisu inuu fasiix noqdo laakiin marmar hadalla aan fasiix ahayn ama baliiq ahayn waa ka dhici karaan ya wakhtiyada qaarkood ayaaba marka maqsuud u noqon karaa tacqiid oo hadallada qaarkood uuga jeedi karaa in macnihiisa aan aad loo fahmin inuu cid halxidhaalaynayoo kale uga jeedi karaa marka tacqiidku marbuu maqsuud noqon karaa ay noqon kartaa inuu cid u oodsiidayo say dadka qaarkood ka cabbiraan wuxuu yidhi jafakhat wa laa yajfakhuuna biha ereyga jafakha waa erey ghariib ah macnahana waxaa looga jeedaa jafxigu waa bimacna alfakhri waalculuw waa koraynta ama markaa faanka marka wuxuu uhi jafakhat way kor noqotay bihim marka bihim waxay ku tacalluqdaa jafakhat jumlo dhan baana la kala dhex geliyey mutacalliqii iyo mutacalaqiisii baa waxaa markaa kala dhex maray jumlo dhan oo ah wahum laa yajfaquuna biha marka bihim waxay ku tacalluqdaa jafakhat jafakhat waa mutacallaq bihimna waa mutacalliq marka wuxuu idhi jafakhat way kor noqotay bihim iyagay ku kor noqotay shiyamun dabeecado dabeecadahaasoo dalaa'ilu ku tusinaya cala alxasabi sharaftii al aqarri caddaanta badnayd ku tusinaya dalaa'iluna waxay sifo ka tahay shiyamun ayay sifo ka tahay marka sifadii mawsuufkiina waxaa kala dhex maray cala alxasabi alaqarri oo sifada dalaa'ilu ah ku tacalluqda mutacalliq ku ah dalaa'il oo dalaa'il Eh, ayaa markaa eh, ku camalfalaya cala alxasabi dabeecadahaasi waxay ku tusinayaan cala xasabi sharaftii soo jiraanka ahayd ee odayaasha iyo awowayaashu ay lahaayeen xasabkaas iyo sharaftaasoo al aqari ay il abyadi tii caddayd ah marka bihim waxay ku tacalluqday jafakhat mutacalliqiyo mutacallaqiisii waxaa kala dhex maray jumlo ayaa kala fasliyey yadii waa la ta'khiiriyey bihim sifadiiyo mawsuufkiina waxa kala dhex maray cala alxasabi alaqari sifadii ay ahayd in la qadimona oo la sifeeyaha lagu xigsiiyana waa la dembaysiiyey oo fasli la geliyey marka taqdiim iyo ta'khiir baa ku sugan fa inna taqdiirahu jafakhat bihim shiyamun dalaa'ilu cala alxasabi alaqari wa hum laa yajfakhuuna biha macnuhu saasuu noqonaya macnuhu markaa wuxuu u dhacayaa dabeecado ku tusinaya xasab yacni cad oo sharaf le ku tusinaya ayaa ku kor noqday laakiin iyagu kuma kor noqon culuwiga martabadoodu korrayso daraaddeedee niman markaa caaliina oo korreeyo oo sharaf badan ay yihiin sifooyinkaa wanaagsan inay leeyihiin sifooyinku may korraysiin sifooyinkiibaa iyaga ku kor noqday allah waxaa ku sifaysan markaa nimankii khatarta ahaaye ee cabaaqirada ahaa ayaa ku sifaysan marba hadday ku sifaysnaayeenna waa sifo aad u wanaagsan sifooyin aad u wanaagsan weeyi markaa liculuwi martabatihim ayaan sifooyinka iyagu ugu kor noqonay wuu ammaanaya ammaan aad u ammaanaya mar labaadka erayga jafakhat waa erey gariib ah markaa qaraabatu lafdigii bay markaa iyaduna gelaysaa oo fasaaxatulkelimihii bay iyaduna ka baaqanaysa wa imaa min jihati lmacna ama tacqiidku wuxuu ka yimaadaa xagga macnaha ayuu ka yimaadaa oo macnihiibaa wuxuu noqonayaa mid mucaqadoo guntanoo khafaagu halkaasu uga yimid waxaynu soo aragnay ee khafaagii oo ka yimi xagga lafdiga khafaagii oo xagga macnaha ka yimi oo macnihii uu noqday macno qarsoon wa imaa min jihati almacnaa ama khafaagu wuxuu noqdaa xagga macnaha xaggiisa mid ka ahaada buu noqdaa bisabab isticmaali majaazaatin wa kinaayaatin wuxuu ku ahaanaya majaaziyo isticmaalka la isticmaalayo daraaddeed iyo wa kinaayaatin erayo kinaayaatoo maldahan isticmaalka la isticmaalayo daraaddeed majaasaadkaa iyo kinaayaadkaasoo laa yufhamu almuraadu biha aan la fahmaynin macnaha looga jeedo aan la fahmaynin wa yusammaa waxaa lagu magacaabaa tacqiidan macnawiyan tacqiid macnaha loo nisbeeyaa lagu magacaabaa naxwu qawlika waa sida hadalkaaga aad tidhaahdo nashara almeliku boqorkii wuxuu faafiyey oo firdhiyey alsinatahu carrabadiisii ayuu firdhiyey filmadiinati magaalada ayuu ku firdhiyo ku sii daayey muriidan xaal aad uga jeeddo jawaasiisahu yacnii kuwii mabaaxista ahaa ee basaasyada u ahaa aad uga jeeddo wasawaabu sida saxan oo carabi ahaan markaa loo fahmi karaa waxay tahay in la yidhaahdo nashara cuyuunahu indhihiisii ayuu ku firdhiyey oo ku sii daayey filmadiinati magaalada oo basaaska fii lugati alcarab waxaa laga cabbiraa cayn laakiin lisaan lagama cabbiro awalan marka ugu horraysa waa majaaz calaaqadiisu ay tahay juz'iyo tahay qaybta majaazkeennu insha allahu tacala ugu tegi doonnaa majaazku wuxuu u baahan yahay calaaquu u baahan yahay calaaqa waa bifatxi alcayn laakiin cilaaqa waxaa loo isticmaalaa xidhiidhka xisiga ah ee xawaasta lagu haleelaayo ee laba shay isku xidhan yihiin ee ama la taaban karo ama la arki karo waxaa la yidhahdaa cilaaqa bikasri alcayn laakiin ta macnowigee la caqliyeeyo waxaa la yidhaahdaa exidhin laba shay ka dhaxeeya ah calaaqa bifatxi alcayn baa la yidhahdaa saasaa markaa culamada qaarkood ay arjixeen marka majaaska wuxuu u baahan yahay calaaqo calaaqadaasi waa xidhiir ka dhaxeeya macnihii asliga ahaa ee xaqiiqada ahaa iyo macnaha dambe loo isticmaalay wadciga labaad ee majaasiga ah waa xidhiir labada macno ka dhexeeya oo sahlaysa in macnihii asalka ahayd dihnigu iyo maskaxdu ka soo intiqaalo oo macnaha farciga ahe saanawiga ahe dhigaalka labaad ku yimi uu markaa dihnigu u guuro taa sahlaysa calaaqa la yidhahda marka anwaacda calaaqaadku waa badan yihiin oo waa calaaqada halkan oo kale ku jirta waxa layaha yhaha jusiya waa min baabi itlaaqi iljuz'i wa iraadati ilkulli shay qayb ka midaa la sheegaya waxaana loo jeedaa kulligii baa loo jeedaa haddaba marka la sheegaayo la odhanaayo itlaaqul jus'i wa iraadatul lkulli juska caynkaasee kulliga laga tilmaamayaa waa inuu khusuusiyo gaara leeyahay masaladaa faham juz kasta intaad iska idlaaqdo ma odhan kartid waa min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadati ilkulli ee juz marka la sheegaayo kullina looga jeedo macnaha markaa juskaa loo isticmaalay ee isaga loo xusay ee juz kale loo isticmaali waayey waa inuu khusuusiyo gaara leeyahay markaa juskaas wamaa asaabakum min musiibatin fa bima kasabat aydiikum fa bimaa kasabat aydiikum waxaa loo jeedaa ay bimaa kasabtum baa macnuhu dhacaya marka waa min baabi itlaaqi ljuzi wa iraadati lkulli haya juska aydiga ah maxaa loo isticmaalay iyadoo kulliga looga jeedo waxaa loo isticmaala lianna akara alacmaali tusaawalu bilaydi camallada badankooda gacmaha lagu qabtaa maadaama camallada badankooda gacmaha lagu qabto ayaa camalkii la samaynaayey iyo wixii la kasbanaayey aydi inta la itlaaqoo la sheegay haddana looga jeedaa qofku wuxuu kasbanayo dhan waayah waxaa la mida marka la yidhaahdo nashara almeliku cuyuunahu filmadiina ama filbalad boqorkii ayaa wuxuu ku fasaxay oo ku sii daayey indhihiisii magaalada ama beledkuu ku sii daayey waxaa looga jeedaa basaasyo dadka soo basaasa oo wixii wax wada inay ogaadaan loo diray ayuu ku sii daayaa loo jeeda marka cuyuunahu waxaa looga jeedaa jawaasiisahu basaasiyadiisii baa loo jeedaa maxaa basaaska cayn loogu itlaaqay basaaska waxaa cayn loogu itlaaqay wuxuu isticmaalo ninka basaaskaa waxaa ugu badan inuu wax eego indhahaasuu wax ka eegaa indhaha ayuu wax ka eegaa maadaama ishii uu aad u isticmaalayo oo basaas maadaama uu yahay isticmaalkiisu indhaha isticmaalaya aad u badan tahay ayaa indhaha inta la itlaaqo waxaa looga jeedaa yacni iyagoo dhan ayaa looga jeeda waa min baabi itlaaqi ljuz'i wa iraadati alkulli waxay kaloo isticmaalaan hadda carabtu inkastuu ibnu cuthaymiin yidhi carabigii asliga ahayd saa looma isticmaali jirin inay basaaska eh, dhegana ka tilmaamaan oo ay yidhaahdaan inna liljudraani aadaanan ama liljidaari udun gidaarku dheg buu leeyahay yacni iyadoo la wada hadlayo oo xoogaa la sheekaysanayaa la arkay cid markaa dhegta tallaallaadinaysa markaasaa laga shakiyey markaasaa la yidhi marka liljidaari ama liljudraani aadaan gidaarada waxaa u sugnaaday dhego yani waxaa loo jeedaa waa hadal maldahane waa layna dhegaysanaya ya saasaa loo jeeda laakiin ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa carabiga asliga ah looma isticmaalo in udun markaa laga tilmaamo basaaska laba goor buu sharaxee labadiisa sharax mid ahaan buu ku sheegaya waayo udun marka la yidhaahdo dee udunku wax wal oo la yidhaahdaba wuu iska maqlayaa ma kala shaandhaynayo saas aawadeed markay munaafiqiintu ku dhaleecaynayeen nebiga sala allahu alayh wasalam huwa udun waxay lahaayeen wax walaa tidhaahdaanba waa iska kiin dhegaysanaya yacni waa idinbasaasaya laakiin ugamay jeedin marka calaa kulli xaal juska la sheegaya waa inuu khusuusiyo gaara leeyahy marka alsinatahu haddii khutaba uu uga jeedi lahaa oo la odhan lahaa niman khutabo ahoo dadka la hadla ayuu magaalooyinka iyo beledka ku sii daayey waa dhici kari laha in layahay min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadati lkulli waayo khatiibka carabku aad u isticmaalaya laakiin alsinatahu inta la yidhaahdo in la yidhahdo waxaa laga tilmaamayaa jawaasiisahu sax noqon mayso khatiibkii lisaan waa lagu cabbiraa min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadati ilkulli laakiin jaasuuskii lisaan lagama cabbiro cayn baa laga cabbiraa marka tacqiid macnawiya ku sugan haddii la yidhaahdo waxaa looga jeedaa alsinatahu jawaasiisahu ruuxa maamulka uu yacni ismaamulayo oo marka waxa weeye wax ku soconayo qaybta maamulaysa qaar baa yidhi halkanay ku jirtaa sababta loo yidhi naasiyatin kaadibatin khaatia yacni min baabi itlaaqi iljuzi wa iraayat ha ahaatee yacni waa in marka juskani khusuusiyo gaara leeyahay saas aawadeed qofka haddii halkan wax kaga dhacaan oo yacni marka halkan fasaad kaga yimaado wuxuu iska noqonayaa ruux midwaac ah oo wax walba iska aqbalo iska yeela aan diidda lahayn qolyahay cijaaz cilmi sheegaa qaar baa markaysagaa eh, ra'yi noocaasoo kalea tilmaamay waayo naasiyada maxaa gaarnimo loogu sheegay bay yidhahdeen allahu aclam calaa kulli xaal qaacidadu waa wa qawlihii iyo sida hadalkiisii shaacirku uu yidhi shaacirka odhanaya waa alcabaas ibnu axnaf weeyaane sa atlubu bucda daari cankum litaqrubuu wa taskubu caynaaya dumuuca litajmuda wuxuu idhi sa atlubu waxaan doonayaa bucda daari cankum gurigu xaggiinna inuu ka fogaado ayaan doonaya waxaan u doonayaa litaqrubuu si aa u soo dhowaataan qaruba yaqrubu iyo qariba iyo qarabu labada mid walba waa la isticmaalaa laakiin dhowaanshaha xagga ku saabsan makaanka dhowaanshaha ku saabsan waxa u badan qaruba yaqrubu ayaa u badan culamada qaarkood ta kale lafteeda waxay u fasireen bimacnaa yaqrubu inay u timaaddo oo qariba yaqrabu bimacnaa qaruba yaqrubu inay u timaaddo culamada qaar baa u fasiray bacdi meelaha qaar ka duwayna waa jiraan oo yidhi wakhtiyada qaarkood waxay u soo aroortaa bimacnaa talabus calaa kulli xaal baabkeenna maaha wuxuu idhi sa atlubu bucda daari cankum litaqrubuu waxaan doonayaa gurigu xaggiinna inuu ka fogaado gurigaygu uu idinka idinka fogaado waxaan fogaashaha gurigu idinka fogaanaya aan u rabaa litaqrubuu si aa u soo dhowaataan wa taskubu waxay shubaysaa caynaaya labadayda indhood addumuuca ilmada ay ilmaynayso waa jamcu damcin ayay shubaysaa litajmuda si ay u qallasho daraaddeed marka laba shay oo isku liddiya ayuu kala kinaayoonaya kinaayaad buu isticmaalayaa labada shayee uu markaa midna sheegaayo midna tilmaamayo inuu uga jeedo oo gaadhsiinayana laba shay oo shaqo isku la kala fahmaya maaha xaysu kanaa biljumuudi can isuruur wuxuu ka kinaayooday oo ka sarbeebayaa jumuudka indhuhu ay qallalayaan can isuruuri faraxay farxaan maca anna aljumuuda iyadoo lala qabo qallaylka indhuhu ay qallalaan yuknaa bihi in laga sarbeebo cani ilbukhli bidumuuc bakhaylnimada markaa lagu bakhaylo ilmada waqtaalbukaa'i wakhtigii oohinta markaa ku habboona marka laba shay oo kala duwan ayuu wuxuu tilmaamayaa inuu midkood samaynaayo si markaa ka kale uga yimaado shaygaa kale inuu ka imanayaana meesha kama cadda muraad ahaan wuxuu uga jeedaa gurigii waan idinka fogaanayaa oo anigu waxaan rabaa inaan idinka durko idinka fogaado markaan idinka fogaado dee hilow waynu isu qabnaayo idinku inaa ii soo dhowaataan oo isoo booqataan oo ii timaadaan yaa ayaan markaa ka rabaa buudi haddaynu laakiin isku dhowaanno waxaa laga yaabaa dee inaynu markaa si kale isugu dhacna ayaa dhici markaa si aynu isugu xiisoonno inaan ka fogaadaan rabaa si waxa weeye dabeedna ay igu soo dhowaataan idinkuna iga daba timaadaan indhahayguna ilmaday shubayaan buuri si ay u qallasho marka qallaylka uu qallaylasana wuxuu ka tilmaamayaa yacni farax ayuu markaa uga jeedaa jumuudkiina farax inay tilmaamayso markaa kama cadda marka waa laba shay oo aan shaqo isku lahayn oo wax la yaqaanaa wixii dee la jecel yahay waa loo ooyaa marka indhuhu waxay ku deeqaan ilmada ee kuma bakhaylaan acayna yajuuda walaa tajmuda calaa tabkiyaali lisakhri nada yacni ashcaru shawaacir innisaa gabadhii dumarka ugu shicirka badnayd ee khansaal la odhan jiray waa tii tidhi walaalkeed markay u boorordiiqaysay sakhri la odhan jiray acaynaya labadayda indhoodow juuda labadiinnuba deeqa oo ilmo ku deeqa walaa tajmuda ha qallalina alaa tabkiyaani miyaydaanu ooyaynin lisakhri nada sakhrigii deeqda yaa annada waa qoyaanka weeyi waxayna uga jeedaa deeqda inuu markaa nin deeq badan ahaayo deeqda ku fiican ya kaannahu sakhriyo deeqdu inay isleeyihiin baabaad mooddaa mudaaf iyo mudaafu ilayhi bay isaga dhigta sakhrigii deeqda miyaydaan u ooyeyn yani waa inaa u ooydaan marka juudka lagu deeqaayo ilmada ayaa waxay sheegaysaa ciddaa in la jecel yahay ilmadii in lagu bakhaylaana waxay sheegaysaa yacni sidaa cagsigeeda oo dee markaa in ciddaa la jecel yahay markaa ma sheegayso shaacir kale wuxuu idhi alaa ina caynan lam tajid yowma waasitin calayka bijaari damciha lajamuudu ninbuu markaa isagana dhintay ayuu la hadlaya markaasu wuxuu inna caynan il oo lam tajid yowma waasitin waa maalintii markaa uu dhintay ama la dilay maalintaa aan ku deeqin calayka korkaaga aan ugu deeqin bijaari damciha ilmadeeda dareerayse soconaysa aan ugu deeqin la jamuudu waa il qallalan weeyi marka deeqdii waxaa loo isticmaalaa inay indhuhu ilmada ku deeqaan ayaa loo isticmaalaya cidda in jeceli inay ilmadii ku bakhaylaanna waxay sheegaysaa yacni qallayl indhihii ay qallalaadaan wakhtiga ku habboonaan marka ohinta marka waxa weeye waa macno xagga macno ahaan ayuu mucaqad yahay oo labada arrin sida loo kala kinaayoonayo ama loo kala sarbeebayo waa laba shay oo kala duruqsan wey marka wuxuu noqonayaa tacqiid macnawi ayuu noqonaya tacqiidkiibuu laba qaybood u qaybiya lafdi iyo macnawi majaazaad iyo kinaayaad baa la isticmaalayaa aan markaa sidii macruufka ahaydee carabi u isticmaali jirtay aan ahayn markaasaa macnihii wuxuu noqonayaa mid khafi ah oo qarsoon ayuu noqonaya halkaa waxaa inoogu eg fasaaxat lkalaam baa inoogu eg oo waa in kelimaadkiina ay fasiix yihiin kelimaadka fasaaxadoodana horaad u soo aragtay oo hadda tacriif dambe kaagama baahna laakiin saddex arrinoo kalaa raacaya salaamatuhu min tanaafuri alkalimaati mujtamica wa min dacfi ataaliif wa min atacqiid loomana jeedo saddexdan oo kulansan waa inay ka badbaadaa ee waxaa loo jeedaa mid walba waa inay gaarkeeda uga badbaaddaa hadday mid ahaan aynay ka badbaadin oo labada kale ay ka badbaado wuxuu noqonayaa hayru fasiix sidaas aawadeed baa minta ay u soo takraariyeen mashaayikhdu min tanaafuri alkalimaati mujtamica wa min dacfi taaliif wa min atacqiid ishaare ay ku tilmaamayaan mid walba in laga waayaa inay shardi tahay cibaaradani waxay ka fiican tahay cibaaradii markii hore kuu soo sheegeen markay fasaxatulkelima kuu sheegayeen oo xarfu jarka aynay soo celcelin halkan laakiin waa waadix way soo celiyeen xarfu way soo celceliyeen waxay tilmaamaysaa mid walba waa in laga waayaa oo ay ka nabad gashaa wa fasaaxatu lmutakalimi malakatun yaqtadiru biha cala atacbiiri can almaqsuudi bikalaamin fasiixin fii ayi gharadin kaan fasaaxada waa fasaaxat lkalima waanu soo aragnay iyo fasaaxat lkalaam waa soo aragnay iyo fasaaxat lmutakalim waa tii ugu dambaysay anwaacda fasaaxadu ay u qaybsanto ama mawaadicda ay kala gasho marka loo qaybiyo waa taqsiimu alfasaaxa bixasabi mawaadiciha wa fasaaxatu lmutakalimi ka hadlaaya fasaaxadiisu malakatun waa sifo weeye raasikha ah waa hay'atun raasikhatun fi nafsi ayaa malaka la yidhahdaa marka sifo oo dhan malaka maaha waayo sifadii waxay u qaybsantaa caarida iyo raasikha sifada raasikhadaee sugan ee dabeeco iska noqoto ciddaa u noqotaa waxaa la yidhaha malako malakadaasoo yuqtadaru biha ama yaqtadiru biha labada mid walbaba u dabdiyaane la awoodaayo maadaama mutakalimkii la sheegay yaqtadiru u dabdi malakadaasoo yaqtadiru uu awoodaayo ay huwa mutakalimku biha uu fasaaxada ku awoodaayo cala tacbiiri inuu ku cabbiro ku sheego can ilmaqsuudi ay can ilmacna almaqsuudi macnaha la rabo ee uu doonaayo inuu ku cabbiro uu awoodi karo ku awoodi karo bikalaamin hadal inuu ku cabbiro uu awoodi karo bikalaamin wuxuu ku tacalluqaa tacbiirka inuu ku cabbiro bikalaamin hadal inuu ku cabbiro uu kari karaa hadalkaasoo fasiixin fasaaxa leh fii ayi qaradin kaan ujeeddo kastuu ku saabsan yahay hadalkaasi kalaam fasiixa inuu ku cabbiro uu kari karaayo sifo raasikho oo sidaa keensanaysa ama sahlaysa ayaa waxaa la yidhaahdaa fasaaxatu lmutakalim baa la yidhahdaa fasaaxadii waxaynu soo aragnay laba nooco hore ruux hadlaayo mutakallima fasaaxo waa dhacdaa in lagu sifeeyo huwa afsaxu minii lisaanan nebi muuse wuxuu yidhi walaalkii markuu sheegaayey huwa afsaxu minii isaga iga fasaaxo badan oo iga caddayn badan lisaanan xagga hadalka luqadii afka marka lagu hadlaayo isaga iga fasaaxo badan nebiyada nebi weliba fasiix buu ahaa nebi aan fasiix ahayni ma jirin nebi muusena calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay haaruun inuu ka fasaaxo badan yahay buu sheegay laakiin inuu ka fasaaxo badan yahay diidi mayso isaguna inuu fasiix ahaa waayo afsaxu waa tafdiil waxaa laga tilmaamaya fasaaxada waa wadaagnaa laakiin isagaa dheeraad igaga leh dadkii fusaxada ahaana waa dhici kartaa an yakuuna bacduhum afsaxa min bacd inay qaarkood qaarka kale ka fasaaxa bataan waa dhici karta hadalkiisana in yar oo guntina markii hore ku sugnayd laakiin waa kii ilaahay ka baryey inuu ilaahay ka furo guntinta waxalulcuqdata min lisaani yafqahu qawlii sidaas aawadeed xuruufta qaarkood oo aan la fahmaynin markii hore muuse markuu ku hadlo aan la fahmayn markii dambe ee ilaahay uu ka furay guntintii wuxuu noqday hadalkiisu mid wada waadix oo la wada fahmaya ayuu noqday marka fasaaxada mutakallimku waa malako bimacnaa wa hay'atun raasikhatun fi nafsi ama waa sifatun raasikha waa sifo ku sugan oo raasikh ku ahoo haabito ku ah nafta sifa caarido a maaha ile wakhtiyada qaarkood baa dhici karta mid aan fasiix ahayni sida haalibka aan fasiix ahayni mar mar inuu hadal fasaaxa leh ku hadlo taa looma jeedo haatay carabtu yidhahdaan qad yajuudu lbakhiil waa dhici kartaa kii bakhaylka ahaa marmar inuu wax bixiyo oo marjuud waa la iman karaa laakiin maxaa laga tilmaamayaa waa sakhiyun waa deeqsi marka la leeyahay waa in markaa dabeeco ay u tahay deeqsinimadu oo haaliban markaa mid wax bixiyo waa inuu yahay oo wixii loo baahda ku deeqa marka waa hay'atun raasikhatun fi nafs sifadaa nafta ku suganoo sifo caarida a ah maaha malag ku u dabeeco raasikh ku ah oo uu ku awoodi karaayo sifadaa malakada ah inuu ku cabbiro macnaha uu rabo kalaam fasiixa inuu ku cabbiro oo awoodi karo macnaha uu rabaa qaradkuu doono iyo ujeeddaduu doonoba ha ku saabsanaado fii ayi qaradin kaan muxuu ka tilmaamayaa dadka qaarkood baa markay waxyaalaha qaar ka hadlayaan kalaam fasiixu ku hadlaya masalanoo kale hadduu ka hadlayo carabiye hadduu ka hadlayo carabigii waa ku fiican yahay marka kalaam fasiixu ku hadlaya laakiin hadduu fiqi is yidhahdo ka hadal yaa kalaam fasiixa kuma hadlayo oo hadalkiisu waadix maaha yaa dadka qaarkood baa noocyada qaarkood u sahlan yihiin oo si fiican u caddayn kara laakiin noocyada qaarkood aynay u sahlanayn oo si fiican aan u caddayn karin ninka marka la odhanayo waa fasiix la odhanayo ujeeddo kasta oo uu ka hadlayo iyo qarad kastuu ka hadlayo waa inuu fasiix ku yahay hadday madx iyo ammaan tahay hadday hija iyo cay tahay hadday garnaqsi tahay hadday markaa wax sheegis tahay hadday markaa cudurdaarasho tahay yacnii nooc kastuu ka hadlayo geestuu u dhaqaaqaba waa inuu fasiix ku yahay fii ayi qaradin kaan markuu ku yahay fasiix markaasaa la odhanaya waa rajulun fasiix laakiin fii bacdi alaghraad markuu fasiix ku yahay bacdi kalena aanu fasiix ku ahayn dee lama odhanaayo waa rajulun fasiix laakiin waxaa la odhanayaa afsaxa fii kada waa in la qaydaa fasaaxada mutakalimka ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa laba nooc baa loo qaybiyaa waa mid ghariize ah oo ruuxa dabeeca u ah oo dee abuur ahaanba ugu abuurnayd iyo mid muktasaba ah oo qofku kasbaday taa muktasabadee u kasbaday waa miduu markaa khudbadaha ku keenay siduu markaa u imanayey ugu tababaranayey ayuu markii dambe fasiix ku noqdo midna waxa weeye waa mid hibe ah oo qofka markaa hiba ahaan loo siiyey daba taa la kasbanaayo shiikhu wuxuu tilmaamayaa dariiqa lagu kasbanaya inay noqonayso bikasrati tamarrun in waxa weeye aad markaa waxa weeye loogu dadaalo oo aad loo sameeyo oo loogu tababarto haddaanu ruux fasaaxo lahayn oo waxba caddayn karaynin marka hore waa inuu marka ayga u baxaayo dhirta u khudbadeeyaa buuri oo uu markaa niyaystaa kaannahu dhirtani marka ay tahay dad hor farfadhiya dabeedna uu ku sii daayaa u khudbadeeyaa hadduu doono ha yidhaahda buu odhanayaa shiikhu ayuha annaas hadduu doonana ha yidhahdo ayuha alashjaar yaa dhirtaay hadduu doono ha ku yidhaahdo hadduu doonana ayuhannaasu ha yidhahdo weliba wuxuu ku sheegay labadiisa sharax markaa mid ahaan shiikha weyn ee kisaa'i la odhan jiray waxaa la yidhaahdaa buu yidhi wakhtigii hore carabiga markuu doonaaya inuu ku tadarrubo oo uu ku tababarto wuxuu samayn jiray ribuu isa soo hor fadhiisin jira deedna riduu wax u sharxi jiray waa qise qariib ah si markaa dad hor joogaanoo kale ayuu ridaa ugu sharxi jiray oo ugu bayaamin jiray waa sidaa waa sidaa saasay u qaybsantaha intaasoo masalaa ka soo baxaysa caynkaay caynkaasay tahay markii dambe de wuxuu noqday caalim de weyn oo dee waxa weeye yacni shaykhu ahlilkuufa ayuu dee noqday qisada noocaasee qariibka ana sheikhu wuxuu ku sheegayaa labadiisa sharax sharaxa weyn ayuu ku sheegaya waalbalaagatu fi lugati alwusuul walintihaa qaybtii fasaaxada markaynu soo aragnay tacaariifteedii iyo tusaalayaasheedii marka fasaaxada mutakallimka waa inay ku sugan tahay fasaaxatu alkalima iyo fasaaxatu alkalaam mid walba taasina waa inay u noqotay sifo raasikhoo dabeecadoo kale u ah oo wax kastuu sharxayo si fiican oo waadixoo cad u sharxi karaya una caddayn karaya isagoo shuruudihii aynu ku soo aragnay fasaaxatu alkalima iyo fasaaxatu alkalaam ay ku sugan tahay ayuu awoodi karaa yaa yacni sidaas waa inay markaa ku suganta waalbalaagatu balaagadu fi lugati lugada gudaheeda alwusuulu waa gaadhitaanka walintihaau waa dhammaadka shay lagu dhammaadee la gaadho yuqaalu waxayaa balaga fulaanun waa gaadhay hebel muraadahu wuxuu rabay waa gaadhay idaa wasala ilayhi waa markuu gaadho wa balaga arakbu jamacii safarka ahaana waa gaadheen almadiinata magaaladii ayay gaadheen ida intaha ilayha waa markuu marka ku dhamaado oo gaadho balaga ama balagat iljaariya waa marka iyaguna qaangaadhka ay gaadhaan kaasi waa macnihii luqawiga ahaa wa taqacu fi listilaaxi wasfan lilkalaami walmutakalim wa waa dhacdaa ay hiya balaaqadu filistilaaxi sida heshiiska lagu yahay oo culammada carabiyadu ay isla ogol yihiin wasfan xaalay sifo u tahay lilkalaami hadalka ay sifo u tahay waalmutakallimi ka hadlaaya xaalay sifo u tahay marka wuxuu inoo tilmaamayaa erayga balaaqo iyo fasaaxo in farqi u dhexeeya fasaaxadu saddex shay bay gashaa kelmadda iyo kalaamka iyo mutakallimka intaba waa gashaayo inta mid walba sifay u noqotaa laakiin balaaqadu waxay sifa u noqotaa laba qura oo kelmadaasi waa baliiqa lama yidhaahdo laakiin kalaamku waa baliiq waa la yidhahdaa mutakallimkan hadlayaana waa baliiq waa la yidhaahdaa marka mutakallimna waa lagu sifeeyaa kalaamna waa lagu sifeeyaa laakiin balaaqada kelmad laguma sifeeyo kelima baliiqa lama yidhaahdo sidaasi waa sida mashhuurka culammada badankooduna mareen bacdi culammada ka mida ah sidaa khilaafo waxay yidhaahdeen fasaaxa iyo balaaqa waa bimacnan waana sida jawhari maray qolihii mutaqadimiintaana qaarkood ay mareen laakiin agsarka culammadu markii dambe waxay mareen in farqigaasi u dhaxeeyo cumuum iyo khusuus uu u dhaxeeyo balaaqa iyo fasaaxa oo kalaam kasta oo baliiq ah iyo mutakallim kastaoo baliiqi fasiixna waa yahay kullu baliiqin fasiixun walaysa kullu fasiixin baliiqan marka waxaa u dhexeeya cumuum iyo khusuus mutlaq ah baliiq kasta fasiixna waa yahay baliiqaasi wuxuu noqonayaa ama kalaam kalaamkaasi hadduu baliiq noqday fasiixna waa yahay ama wuxuu noqonayaa baliiqii marka mutakalim mutakallimkaasi hadduu baliiq noqday fasiixna waa yahay laakiin fasiix kastaa baliiq ma aha oo waxa dhici karta kelmaddii baa la odhan karaa waa baliiqa dee waana fasiixa lama odhan karo idan waxa u dhexeeya farqi ah cumuumun wa khusuusun mutlaq ayaa u dhexeeya kullu baliiqin fasiix walaysa kullu fasiixin baliiqan ee bacdi fasiixa ka mida ayaa baliiq ah oo waa mutakalimka iyo kalaamka sidaas aawadeedee mashaayikhdu u yidhahdeen wa taqacu fi listilaaxi wasfan lilkalaami walmutakalimi oo ay kelmadda uga reebeen waayo kelmadda balaaqa laguma sifeeyo laakiin fasaaxaa lagu sifeeyaa fa balaagatu lkalaami mudaabaqatu limuqtada alxaali waa daboolitaankiisa uu daboolaayo limuqtada alxaali xaalku wuxuu keensanayo maca fasaaxatihi iyadoo lala qabo inuu fasiixna yahay hadalkaasi lala qabo hadda xaalow maxaa tahay waalxaalu xaalku wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa bilmaqaami maqaamna waa lagu magacaabaaye waa jumla ictiraadiyoo tafsiir loo keenay xaalna waa la yidhaahdaa maqaamna waa la yidhahdaa huwa waa arrinka alxaamilu ku xambaaraya lilmutakalimi kii hadlaayey wuxuu ku xambaarayaa calaa an yuurida inuu soo arooriyo cibaaratahu hadalkiisa calaa suuratin makhsuusa suurad gaara inuu ku soo arooriyo waa arrinka ku xambaaraya ayaa waxaa la yidhahdaa xaal ama maqaam la yidhahdaa waalmuqtadaa muqtaduhuna wa yusamaa waxaa kaloo lagu magacaabaa alictibaara almunaasiba alictibaara tixgelinta almunaasiba munaasibkaana waa lagu magacaabaa waa jumlo muctarido oo tafsiir loo keenay muqtadaha la fasirayo marka waxay kala dhex gashay mubtadihiiyo khabarkii huwa suuratu waa suurada almakhsuusatu la gaar yeelay allatii suuradaasoo tuuradu calayha alcibaaratu lagu soo aroorinayo hadalkaas ama cibaaradaas lagu soo aroorinayo cibaarada waxaa looga jeedaa hadalka lagu hadlay masalan tusaale ahaan almadxu xaalun yadcuu liiraadi alcibaarati cala suurati alitnaaq almadxu ammaantu tusaale ahaan baynu tusaalaynaynaayee almadxu ammaantu xaalun waa xaal ama waa maqaam oo yadcuu u yeedhaya oo sababaya liiiraadi alcibaarati in hadalka lagu soo arooriyo calaa suurati alitnaabi si waxa weeye lagu dheeraanayo oo aad loo faahfaahinayo wa dakaa'u lmukhaatabi ruuxa lala hadlaayo fiiradiisa uu fiiro badan yahay oo maskax badan yahay xaalun waa marka arrin ama waa maqaam oo yadcuu u yeedhayo sababaya liiiraadiha in cibaarada lagu soo arooriyo calaa suurati aliijaaz si la koobaayo loo soo arooriyo fa kullun min almadxi waaldakaa'i mid kastoo ka mida ammaanta iyo wadakaa'i maskax badnaantu xaalun waa xaal ama waa maqaam wa kullun mid kastoo min alitnaabi hadalka in aad loo faahfaahiyo loo sharxo ah oo loo balballaadhiyo iyo wal iijaazi koobista ahi muqtada waa arrin markaa la keensaday weeye waxaana keensanaya xaal ama maqaam baa keensanaya wa iiraadu lkalaami hadalka in la soo arooriyo calaa suurati litnaabi si aad loo faahfaahinayo oo lagu dheeraanayo caddayntiisa itnaabka iyo iijaaska iyo musaawaadku waa inoo iman doonaan insha allahu tacaala oo waxay leeyihiin baab marka halkaasaa iyadoo faahfaahsan aynu ku arki doonnaa laakiin hadda wuxuu u keenay inuu markaa tacriifkan inoogu caddeeyo ayuu keenay marka wa iiraadu lkalaami in hadalka la soo arooriyo bimacnaa la keenoo la yidhaahdo calaa suurati litnaabi si la faahfaahinayo aad loo balballaadhinayo loo caddaynayo loo soo arooriyo muuqaalkeeda aw iliijaazi ama si la koobaayo loo soo arooriyo oo la duuduubayo mutaabaqatun waa daboolis lilmuqtadaa arrinkii la keensaday uu markaa daboolayo hadalku weeye oo waafaqayo mashaayikhdu waxay tilmaamayaan raximahumullah balaaqada laba nooc baa lagu sifeeyaa kalaamna waa lagu sifeeyaa mutakallimna waa lagu sifeeyaa balaaqada marka kalaam lagu sifaynaayo tacriifkeedu wuxuu noqonayaa waa inuu hadalku daboolo kolba waxa xaaladdu keensanayso waa inuu waafaqayaa oo dabooliya iyadoo lala qabo inuu weliba kalaamkaasi fasiix yahay inuu fasiix yahayna waxay keensanaysaa kelmad kasta oo ka midi inay fasiix tahay kelmad kasta oo ka midi inay fasiix tahayna waxay keensanaysaa saddexdii aynu soo aragnay waa inay mid walba ku sugan tahay kalaamku tarkiibka uu isi saaran yahayna waa inuu fasiix yahay kalaamkii inuu fasiix yahayna waxay keensanaysaa saddexdii shardi ama afartii shardi aynu soo aragnay haddii tacqiidka lafdiga iyo ka macnawigaa la kala qaado laba laga kala dhigo afarta shardi aynu ku soo aragnay kalaamka waa in laga wada helaa oo tanaafuru lkalimaat waa inuu ka badbaadaa dacfu ta'liif waa inuu ka badbaadaa tacqiid lafdi waa inuu ka badbaadaa tacqiid macnawi waa inuu ka badbaadaa labada tacqiid haddaad isku darto aad isku mid ka dhigto aad tidhahdo dibbuu ka kala farcamayaa lixdaa arrin waa inuu ka badbaadaa saddex kelmadaha ku saabsan kelmad walba gaarkeeda iyo saddex kalaamka ku saabsan waa lix haddaad labada tacqiid kala qaadana waxay noqonaysaa afar kalaamka ku saabsan toddobadaa arrin waa inuu ka badbaadaa markaasuu noqonayaa kalaamkii fasiix haddaba kalaamkaasi inuu fasiix yahay kaafi uma aha inuu baliiq noqdo maxaa balaaqadii u raacaya toddobadaa shardi marka laga helo waxaa balaaqadii kale u raacaya waa inuu noqdaa mutaabiq limuqtada alxaal kolba xaalkiiyo arrinku wuxuu keensanayo iyo maqaamku waa inuu waafaqaya oo meel kastoo la joogo hadalka looga baahan yaho isku mid maaha haddii la joogo maqaamulmadxi meel ammaaneed oo kale la joogo ammaantu waxay ku habboon tahay hadalka in lagu dheeraado aad loo faahfaahiyo almadxu yaqtadii alitnaab sidaas aawadeed baa sifaatka ilaahay marka laynoo sheegaayo ee ilaahay isku ammaanayo sifooyin wanaagsan ama nebigiisu sala allahu alayh wasalam ilaahay ku ammaanaayo sifooyin wanaagsan aad baa ammaanaha uu ilaahay ku ammaanayo loo badiyey fi lqur'aani walxadiis madxi wuxuu keensanayaa tafsiil iyo itnaab buu keensanayaa aad loo balballaadhiyo haddii lala hadlayo dad maskax badan haddii lala hadlayo sida wax loogu sheegayo dadkaa maskaxda badanee wax yaqaana iyo dad aan waxba garanayn sida wax loogu sheegaya isku mid maaha dadka aan waxba garanaynin fahmadooduna liidato sida wax loogu sheegayaa waxay keensanaysaa sharax badan iyo caddayn badan iyo tusaalayaal badan in loo yeelo tawdiix aksar bay u baahan yihin laakiin cid wax garanaysa marka wax loo sharxayo maskax badan allabiibu yafhamu bilishaara ruuxa maskaxda badan ee caqliga badani tilmaanta wax la yaro tilmaamo ayuu ku fahmayaa taa ay carabtu sheegayaan soomaalida laftooda waa tilmaamaan maxay yidhahdaan ruuxu wax yaqaan waxaa hadalka loo mariyaa geel daaqsintii ruuxaan waxba aqoonna hadalka waxaa loo mariyaa qaanso gurgurkeed bimacnaa maxay tilmaamayaan ruuxaa wax garanaya tilmaanta meel fog wax laga yaro tilmaamaya ishaare yar baa ku filan oo halka ay carabtu yidhahdeen allabiibu yafhamu bilishaara tilmaan ba wax ku fahmaa laakiin ruuxan aan waxba garanay tilmaantaa waxba ku fahmi maayo muxuu u baahan yahay tawdiix aksar in aad wax loogu caddeeyo ayuu u baahan yahay marka maqaam kasteeba hadalku ku habboon yahay waa in laga yidhaahdaa meeshii faahfaahin u baahan waa in loo faahfaahiyaa meeshii aan u baahnayn faahfaahin badan ee tilmaan bes u baahan tilmaantii waa in laysku taagaa oo lagu joogsadaa haddii dadkii adkiyada ahaa ee maskaxda badnaa ee aqoonta badnaa ee garashada badnaa loola hadlo sida wax magaratada oo la yidhaha tanbaa idin caddaynaysa oo tanbaa idin caddaynaysa dee waxa weeye waa qariibsanayaan waxay leeyihin si inoola hadlayaan dadan waxa fahmin buu inoo moodaya haddama aragtaa marka maqaamka ama xaalku wuxuu keensanayaa marba mid buu keensanaya mawduucaasi kollay sharaxa ee yaro ziyaadaba u sii yaro baahan yahay wakhtigana waa inaga dhacay marka bal habeen dambaynu insha allahu tacaala si yaro jilcin doonnaa insha allahu tacaala wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk